bismi اllah الرحman الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaة waسlaam عalى nabiyina mxamed wعlى alih وصaxbih وslm wاlcilmu cilmigii ima yaxsulu wuxuu ku xasilayaa biiraarin daruuro ayuu ku xasilayaa yani bidaruurati daruuro ayuu ku xasilayaa aw amase xaasilu mid ku xasilaya weeye cilmigii biiktisaabin kasbasho falwalu haddaba kan hore ee cilmiga daruuriga ah ee iiraarka ku xasilaya tusaalihiis waxa weeye kalmustafaadi sida kii lagu faa'iidaystay bilxawaasi alkhams dareemayaasha shanta ah oo maxay yihiin dareemayaasha shanta ah bishami warsashadii aw mase bidawqi dhadhamintii aw mase bilamsi taabashadii wasamci iyo maqalkii walibsaari aragtidii uma dabeetana ataali kan xiga oo ahaa cilmiga muktasabka ah en iiraariga ahayn ama daruuriga aan ahayn maa shay way kaana ahaa mawquufan maa kaana mawquufan waa wixii ku taagan cala istidlaalin daliishasho inuu qofku wax soo daliishado oo uu baxiyo nadar iyo baxi wixii u baahan weeye waaya mualif halkan wuxuu ku tilmaamayaa cilmigii qaybihiisi laba qaybood ayuu cilmi u qaybiyey markuu soo tacriifiyey kadib cilmi daruuri ah iyo cilmi muktasab ah waa kii uu lahaa waraqaadku alcilm اdaruuriy wاlcilm الnadariy kana wuxuu leeyahay alcilm اdaruuriy wاlcilm اlmuktasab muktasabku iyo nadariga waa isku mid waaya haddana cilmigu laba siyaabood buu ku xasilaa ima biiraar qofkii inuu ahdo yani qof ku qasban waxaan inuu ogaado yani iskama dafcin karo laftiisa kama riixi karo kaa waxa la cilmi daruuri ah cilmiga muktasabka ahna waa qofku wuxuu kasbado ee baxi iyo isdlaal iyo baadhitaan u baahan wey cilmiga daruuriga ah waa kaan horey u soo tacriifinay maa laa yaqacu can nadarin wastidlaal warqaadkaas ku tacriifiyay soo maahay maa laa yaqacu can nadarin hee waa waxaan u baahnayn baaritaan ir nadar waa ir iyo istidlaalin inaad deliishato ooma baahid bimujarad wixii eh, inaad la kulanto eh, ayaad markaa ku ogaanaysaa maala waxyaabaha dee alxawaas alhams lagu ogaado ayaa ka mida ah cilmigii daruuriga ahaa aragtidii maqalkii dhadhankii urkii iyo taabashadii haddii wax aad aragto dee ma inkiri kartid mana diidi kartid naftaadan kama reebi kartid mala waxaad aragtay nin waxaan kaas horjeed inuu nin yahay de ma inkeri karto yani geed kama dhigi kartid gidaarna kama dhigi kartid naftaadan yani ma duudsiin kartid inuu waxaan nin yahay masjid baad aragtay dee isma moodsiin kartid inuu wax kala yahay masjidkii de aragtaaba yani caqligaaga aad beeninaysa mooyaane marka cilmi daruuri weeyaan waad ku qasban tahay fikir ooma baahno baaritaan ooma baahno sidoo kale taabashadii wixii lagu dareemayey urki dhadhankii waxaasoo dhan waxa weyaan waa cilmi daruuri ah dareemayaasha shanta wixii lagu ogaado waayahay sidoo kale horey noo soo dhaaftay kitaabka muuse sheegin wixii tawaatur lagu ogaado waa cilmi daruuri ah bitawaatur mutawaatirka yani khabar isgaargaaray oo isa soo taray oo cadad aysan suuragal ahayn in ay ku heshiiyaan been ay kuu sheegeen warkay ku sheegaan waa cilmi mutawaatir ah oo daruuri ah marka inaad rumayso waad ku qasbanta kaasi hadda waa cilmigii daruuriga ahaa cilmiga muktasabka ahna waxaa weeye waa wixii u baahan nadar iyo istidlaal waa cagsiga daruuriga waxaan leenahay maa yaqacu can nadarin wastidlaal waa waxa u baahan fikir iyo daliisasho inaad ku fikirto ood maskaxda tuujiso isla markaana inaad daliil u raadiso si aad de wax u sugto ayuu markaa kaaga baahan yahay sidaasuu markaa kugu xasilaya cilmigaas ma nadari buu badaya mise daruuri culumtu culumta gebi ahaanba ama cilmiga shareecada ha fiqhi iyo tafsiirka ama culumta kaleba hahaato ma daruuri u badan yihin mise muktasab naadari u badan yihiin culumta badankood waa muktasab ama culum shareeca hahaato ama culum maadi ha culumta inta daruuriga way yartahay aad bay yartahay eh, waxyaabaha tajribada lagu ogaadoo kale waa yani waa nadar istidlaal yani qof markuu baaritaan uu samayn wax tijaabinayo waxa weeyaan waa markaad masale baxsinayso de nadari markaa dliil raadinayso masladan dliilkeeda waa maxay waa nadari maaha daruuri ma aha waxa daruuriga waa wax yar yar yar weyaan oo kooban wixii tawaatur lagu ogaaday wixii xawaas alkhams lagu ogaaday wax la mid ah weyaan wuxuu leeyahay mualifku alcilmu cilmigii imaa yaxsulu wuxuu ku xasilayaa uun biiraarin laba midunba ku xasilaya biiraarin ay bidaruurati daruur ku xasilaya macnaha qofku ku qasban yahi waxaan inuu ogaado oo naftiisa kama dafcin karo kamana riixi karo maa laa yaqaw can nadarin wasdilal waa kii ku lahaa ow mase biktisaabin ow mase xaasin wuxuu ku xasilaya biktisaabin kasbasho oo waa maa yaqaw can nadarin wasdilal wax kasbasho u baahan inaad kasbato ood shaqaysato oo dee raadiso falawal ka hore miaalkiisu waxa weye kalmustafaadi sida kii lagu faa'iidaystay cilmigii laga qaatay ama lagu helay bilxawaas alhamsi dareemayaasha shanta ah bishami urintii aw bidawqi ama dhadhabintii aw mise bilabsi taabashadii aw wasamci iyo maqalkii walibsaari aragtidii uma dabeetana attaali kan xiga attaali wuxuu ga jeeda kan xigoo ah cilmiga muktasabka ah maa shay weeye kaana ahaaday mawquufan mid ku taagan cala istidlaalin daliisho macnaha waxa u baahan weye nadar iyo istidlaal nadar iyo hee istidlaal haddaba maadaama istidlaal halkuu ku sheegay istidlaal maxaa tahay halkan haddaba kugu sheegi doonaa wuxuu yidhi waxad listidlaali qul maa yajtalib lanaa daliila murshidan lima ulib wa xad istidlaali daliilshada xaddeedu ama tacriifkeedu waxaa weeye qul waxaa dhahdaa maa shay weeye yajtalibu lana noo soo jiidaya daliilan daliil noo soo jiidaya daliilkaasoo murshidan lagu hanuuninaya limaa uliba wixii la dalbaya la doonaya istidlaalkii buu halkan ku tacriifinaya maadaama uu soo galay tacriifkii cilmigii nadariga ahaa marka wuxuu leeyahay istidlaalku waxa weeye waxaan ku gaarayno weyaan dliilkii waxaan ku gaarayno yani dliilkii weyaan waxaa lagu tacriifiya istidlaalka alabu daliil horta kelimada istidlaal u farso siin iyo ta ku jirta siinta iyo tadaasna waxay tusinaysaa alab maanaa istidlaal waxa weya alabu daliil daliil raadintii weyaan waxaa kaloo dhahaa alabu daliil almuaddi ila maluub qofkii inuu dalbo daliil maluubkiisu gaaro maalan waxaad rabtaa inaad sugto arrin mucayana adiyad muayan rabta inaad sugto daliil baad u raadinaysaa daliilkii haddaad hesho qadiyaddii waad sugaysaa maalan qaadigii baa wuxuu rabaa inuu qof nin faqiiha masale la weydiiyey masale ayaa la weydiiyey faqiihii marka masaladii markuu ka jawaabayo wuxuu u raadinaya daliil wuu ku fikiraya nusuustii u maskaxdasaa ugu rogaya masaladan daliilkeedu min alkitaabi aw isunnati aw alijmac aw alqiyaas muxuu noqonaya dabeetana daliilka munaasabka u ah ee masaladan xukumkeeda daboolaya ayuu marka keenaya ama aayadhaada ama xadiihaada ama ijmachaada ama qiyaashaada isdilaalka daba kaas waa alabu daliil maluubka lagu sheegayna waa waxa qofkuu doonaya markaas wuxuu doonaba ahaado ama xugum ha ahaado ama masala ha ahaado ama wuxuu doon ha ahaado wuxuu yidhi waxad اlistidlaali daliilsashada tacriifkeedu waxaa weeye qul waxaa dhahdaa maa shay weeye istidlaalka yajtalibu lana yajtalibu noo soo jiidaya lana annaga daliilan daliil daliilkaasoo murshidan hanuuninaya lima ulib wix la dalbay daliil lagu hagayay waxaan doonaynay wadannu malihii tajwiizu mri'in qof inuu banneeyo weeye amrayn laba arrimood murajaxan asaga oo rajaxaya liaxad اlamrayn labadii arrimood mid ahaan faraajixu raajixi almadkuuri lasoo sheegay yusama waxa lagu magacaabaa dannan danni baa lagu magacaabaa wاarafu darafkii almarjuux ee laga xoog badnaana yusma waxaa lagu magacaabaa wahman wahmi baa lagu magacaabaa wshaku shakigiina taxriirun waxa weeye qiimayn oo bilaa rujxaanin aan kala rajaxnayn weye liwaaxidin arin markaa aan la rajaxaynin xayu istawa alamraani halka ay labada arrimoodba ay siman yihiin halkanuu mualif wuxuu ku tacriifinayaa dannigii iyo wahmigii iyo shakigii ayuu ku tacriifinayaa maadaama ay saddexdanba ay mararka qaarkood soo geli karaan macluumaadka yani cilmigu marna yaqiin buu noqonaya marna danni buu noqon karaa shakigu laakiin cilmi ma aha wahmiguna cilmi ma aha u fiirso haddaba haddaan tusaale soo qaadno yani yaqiintii oo cilmiga maara qaarkood yaqiin buu noqdaa marna danni buu noqdaa baan idhi laakiin shakigii iyo wahmiga iyagu cilmi maaha yaqiintu waxa weyaan maalan inaad shaygii boqol boqol aad hubto yaqiin baa la idhahda weeye waa yani malihii waa raajix yani waxa wey inuu dhan dhinacu bato maalan boqolkiiba lixdanba hadduu gaadho ama boqolkiiba xataa koo iyo konton ilaa boqolkiiba sagaal iyo sagaashan waa danni dannigii baa kale xoog badan boqolkiiba koo iyo konton boqolkiiba lixdan toddobaatan siddeetan sagaashan sagaal iyo sagaashan intaaba waa danni boqol markuu gaadho waxa weyaan wuxuu noqonaya yaqiin shakigu waxa weyan boqolkiiba konton yani shaygan ma hubtid haddii la weydiiyo maalan hebel muu tegey mise ma tegin yani waxaad leedahay niyow waan ka shakisan inuu tegay in kale inuu tegayna waa suuragal inuu joogana waa laga yaabaa yani shaki baa kuu jira mid aad rajaxaysa ma jiro waxaa weyaan way siman yihiin marka waa konton konton konton inuu tegay boqol kiiba konton inuusan tegin marka shaki waa mustawi waa bartankii baa taaganta wahmigana waxa waa darafka marjuuxa dhanniga ka soo horjeeda dhanniga maadaama aan idha waa boqolkiiba lixdan ama boqolkiiba toddobaatan ama boqolkiiba siddeetan cagsigiisu waa wahmi boqolkiiba labaatanka soo hadhay ama boqolkiiba soddonka soo hadhay ayaa waxay noqonaysaa wahmi waxa weeyaan waa malaha daciifka wey tacbaanka boqolkiiba labaatan boqolkiiba soddon meelaha boqolkiiba konton aan gaarayn kaasa wuxuu noqonaya wahmi haddaa haddaba saa u fahnayd miaalkaas yarka basiidka ah aan u soo qaadannay bal tacriifka mualifka nagu tacriifiyaan eegno wuxuu yidhi dannigii tajwiizu mri'in amrayni murajaxan liaxad اlamrayni faraajixu اlmadkuuru yusma dannan macnaha wuxuu ku leeyahay danigu waxa weeyaan qofka inuu laba arimood tajwiisbarigan laba arimood inuu baneeyo oo marka labada arimoodba laba ixtimaal oo agtiisa yaa leeyihiin shaygu sidan uu noqon karaa sidan uu noqon karaa isagoo mid ma jasminayo ma goynayo laakiin midka agtiisa ka xoog badan ayaa waxa lagu magacaabaa dani dani ayaa lagu magacaaba maalan haddii lagu dhaho hebel miyuu tegey mise wuu joogaa oo dhahdo niyo waxaan u badinayaa waxaan u malaynayaa inuu tagay waayo de halkanuu joogo de halkana hadda ma joogo marka waxay u badantay inuu baxay isagoo le waan bixi doonaan waan maqlayay marka qaraain baa isku gegeysatay boqolkiiba toddobaatan sideetan waxaad filaysaa qofka inuu tagay kaasi waa dhanni haddaba darafka raajixa ayaa waxaa la yidhahdaa dhanni waayahay laakiin aduu ma jasminaysid inuu tegey waxaa laga yaabaa inuu joogo haddii inu dhaho wuu jooga ha niga way dhici karta inuu joogo way dhici karta aduu madan jasminaan boqolkiiba boqol inuu tegey haddaba darafka raajixa ayaa waxa la yidhahdaa dhanni darafka marjuuxana wuxuu noqonayaa wahmi oo ahaa kiiba inuusan tegin wahmi baa lahada kaasna hakigin wuxuu ihi taxriirun bilaa rujxaani waxa weyaan tajwiiz amrayni laa masiyata liaxadihima cala alahar waa kii lahaa waraqaadku aan laba arrimood inaad bannayso isla markaa midkood midka kale uusan waxba la dheerayn laba arrimoodoo siman ay noqdaan laba arrimood hee siman oo waxba aan isdheerayn kaasa waxaa la yidhaahdaa shaki shakiga haddaba waa istiwaa u tarafayn mustawi طarafayn weyaan wuxuu leeyahay wadannu malihii tajwiizu mri'in qof inuu banneeyo way amrayni laba arrimood murajaxan asaga oo rajaxaya liaxad اlamrayni labada arrimood mid ahaan asagoo oojinayamid buu oojinaya labada arrimood laakiin labada arimood agtiisa way ka bannaan yihiin waa laba ixtimaaloo waarid ah faaraajixu lmadkuuru raajixii haddaba lasoo sheegay kii xooga badnaa ee lasoo sheegay arafkii xooga badnaa ama arrinkii xooga badnaa yusma waxaa lagu magacaabaa danan mala lagu magacaabaa warafu lmarjuuxu darafkii laga xoog badnaana yusma waxaa lagu magacaabaa wahman wahmi baa lagu magacaabaa darafka laga xoog badnaya waa wahmi daniguna waa darafkii raajixa ah u fiirso washaku shakiguna taxriirun waa qiimayn qiimayntaasoo bilaa rujxaanin aan la rajaxayn liwaaxidin labadii arimood mid ahaan aan la rajaxayn labada arrimoodba ay markaa ay siman yihiin sidaa darteed buu hi xayu istawa alamraani waa halka ay labadii arrimoodba ay sineadaan oo manaa laba arrimood siman oo midkood mid kale uusan ka raajixsanayn ama wax dheeraada uusan la dheerayn ayaa markaa shakigu noqonaya abcan ashaki cinda alusuuliyiin waa sidaas ashaki cinda alusuuliyiin he waa sidaa manaa laba arrimood oo siman oo wax farqi udhexay laakiin cinda alfuqahaa fuqahadu shakigu wuu ka ballaarhanya intaas oo xataa mar qaarkood dhanniga ayay shaki ka dhigaan wahmiga ayay shaki ka dhigaan oo maala hadday leeyihiin qaacidada ahaa alyaqiinu laa yuzaalu bishak soo maa alyaqiin laa yazuulu bishak maalan qofkii wuxuu ka shakiyey inay weysadii ka jabtay iyo ka jabin shakigaas wuxuu noqon karaa maalan waxaa agtiisa haalib ah inay weysadii ka jabtay oo boqolkiiba toddobaatan saas u badinaya waa shaki ba lehayan fuqahadu haddii mala daciif uu yahay boqolkiiba labaatan boqolkiiba soddon yacni shaki daciifa ku jira ilaya n ilaasho ma ku jirta laakiin aki mn yani haki hadda aan sheegayna mustawil amreer muusan gaarin kaasina waa shaki cinda alfuqaha hadday konton konton ay tahay boqolkiiba konton boqolkiiba konton ay tahayna waa shaki haddaba shakiga fuqahadu loogama jeeda kan usuuliyiinta ee ahaa mustawi arafayn labada shay ee siman ee midna aadan rajaxayn kaasuu soo gelaya cinda alfuqaha waa shaki waxaa kaloo sidoo kale noqon kara shakigii bimacna dan shakigii bimacna alwahm qof maalan salaada isagoo tukanaya ayaa wuxuu ka shakiyey ma laba ragcadood baa tukatay mise saddex baa tukatay cinda alfuqahaa yani waxa weyaan maadaama uu shakiyey waxa weyaan wuxuu qaadanayaa tirada yar buu qabsanaya xataa hadduu manihiisa haalib ku tahay inuu saddex ragcadood tukay malaha uu iskaga tegaya wuxuu qabsanayaa waxa wey tirada yar ayuu qaadanaya haddii manihiisa uu daciif yahay inuu laba ragcadood tukaday ayadna waa la mid hadday siman yihiinna waa la mid u fiirso intaasoo dhan waa isku xugum waayahay wuxuu yidhi ama usuul اlfiqhi usuulu fiqhiga miya macnan xagga macnaha marka la eego binadari iyadoo la eegaya lilfanni fannigii fii tacriifihi qeexitaankiisa falmuctabaru waxa la eegaya waxaa weeye fii dalika tacriif qeexitaankaas waxa loo eegaya waxaa weeye durqu اlfiqhi fiqiga jidadkiisa acni waxaa looga jeeda duruq اlfiq almujmala yani jidadkiisii manaa adiladiisii baa looga jeedaa halkane almujmala ee la duuduubay ee macnaha tafsiiliga aan ahayn kalamri sida amarkii weeye aw kanahyi sida nahyi weeye lalmufasalati ila tafsiiri kala dhigdhigay ma aha kayfa yustadallu iyo sida loo daliishanayo bilusuuli usuushaas adiladaas sida loo daliishanayo ayuu markaa eh, usuul fiqigii noqonaya walcaalimu caalimkii alladii huwa caalimkaasoo ah alusuuli usuuliga yani ayuu ka hadlaya haddaba halkan mualifku wuxuu ku qeexayaa usuulu fiqiga tacriifkiisa horey wuxuu usoo sheegay usuulu fiqiga biictibaarihi murakaban usuulna wuu noo soo tacriifiyey fiqina wuu noo soo tacriifiyey u fiirso halkanna wuxuu ku tacriifinaya biictibaarihi laqaban wa calaman calaa fannin mucayan ayadoo la eegayo inuu yahay lafdiga usuulu fiqi isagoo sidaa isku wata magac iyo naanays lagu itlaaqaya markaas fanni mucayana markaas wuxuu ku leeyahay markii aan yani duuduubkiisa aan ku eegno waxaa weeyaan uruq اlfiqh alijmaaliya uruq اlfiqh alijmaaliya weeyaan wakayfa kayfiyaة اlistidlaali biha wa yani waxa wey wlmustafiid yani qofkii mujtahidka ay ka faaidaysanayey adiladaas ayuu noqonaya marka haddii aan si kale u dhigno mualifka kolley dee nadmi weeyaan nadmigana wuxuu keenaya inuu kala yar gogo'o tacriifkii saa darteed laba bayd buu u qaybiyey isma haysto tacriifkii tacriif is haysto oo toosan maaha haddaan soo duduubno wuxuu noqonayaa adilaة اlfiqh اlijmaaliya wa kayfiyaة اlistidlaali biha wa xaali اlmustafiid waxaali mustafiid adilat اlfiqh اlijmaliya markuu leyahy waxa weyaan adilada fiqhiga guud weeyaan ayuu noqonaya markaa usuul fiqhigu wax usul lagu magacaabay waa sidaas fiqhiga usuushiisa wax lagu magacaabay maxaa yeele waa adiladii fiqhiga usul waxa loga jeeda halkan macnaa adila ayaa loga jeeda usul اlfiqh macnaa adilat اlfiqh lakiin adilada maa adiladii tafsiiriga ahayd ee aayad macayana xukm loo soo deliisanaya ma aha waa adiladii guud ee fiqiga bimacnaa markaan leenahay adiladii guud ee fiqiga waxaan oga jeednaa alamru lilwujuub wannahyu liltaxriim inuu qiyaaska xujo yahay inuu maalan istisxaabka xujo yahay haddii daliil aan lahaynin cinda cadam alxuja waxaas waa adilat alfiqi alijmaaliya laakiin aayad mucayan ah waa aqiimu salaat inay markaa ay tusanayso hee inay tusinayso calى wujuubi الsalaa walaa taqrabu الzina inay tusinayso zinada inay xaaraan tahay kaas waa adila waa fiqi kaas usuul fiqigu markaa adilada tafsiiliga ooma keeno ilaa liltamhiil markuu miaal bixinaya mooyaane laakiin fiqiga ayaan adilada tafsiiliga ka hadla waaya haddaba waa adilaة اlfiqh اlijmaaliya almr wالnahyu markuu leeyahay wuxuu oga jeedaa amarkii inuu wujuub faaideynayo nahyigii inuu taxriim faaidanayo taasoo usuul fiqigu ka hadlaa adilat alfiqh ijmaniga macnada waa sidaas halkan lagu leeyahy wa kayfa yustadlun waxaa looga jeedaa kayfiyat alistidlaal bilusuul yani adilada saan usoo deliishanaynaa saan usoo deliishanaynaa ayuu usuul fiqigu ka hadlaa maalan khaaskii caamkii hadday kulmaan in khaaskii laga horraysiinaya caamkii alkhaas yuqadam cala alcaam mutlaq iyo muqayd hadday kulmaan in muqaydkii laga horraysiinaya mutlaqii wahakada fi xaala tacaarud waatarjiix dalaalaat alalfaad waxyaabahaas ayaa waxay noqonayaan marka kayfiyat alistidlaal halkan uu ku leehay alcaalim ladii huwa اlusuulin waxaa oga jeedaa xaal اlmustafiid qofka ka faa'iidaysanaya adiladan ee ka shaqaysiinaya aaladan isticmaalaya waa kee waxa weyaan qofkan mujtahidka weyaan qofka mujtahidka ayaa haddaba cilmiga usuulka ah yani hawlgelinaya oo aalo ka dhiganaya oo u adeegsanaya inuu axkaamtii kagala soo baxo kitaabkii iyo sunnadii iyo eh, masaadirtii kale ee muctabarka ahayd haddaba markaan soo ururinno usuul fiqigu saddexdaa kama baxayo adilat alfiqi alijmaaliya kayfiyat alistilaali biha xaal اlmustafiid u fiirso wayna dabdaysa waxyaabahaas inay kaa hoos baxaan maaha adilaة اlfiqh اlijmaaliya wakayfiyat اlistilaali biha wa xaal اlmustafiid adilada fiqiga guud iyo qaabka loo daliishanayo iyo xaalka qofka adiladaas ka faa'iidaysanaya ee waxaa weeye hawlgelinaya ee markaa daliishanaya ee ictimaadaya xaalkiis manaa qofkii mujtahidka laga hadlaya shuruudiisii iyo wasfigiisii manhuwa mujtahid mujtahidku muxuu yahay maxaa looga baahan yahay xaal mujtahid markuu leeyahay ilan qayb dhan oo usul fiqi ku saabsan ka mid ah abwaabta u dambaysa gaar ahaan ayaa inta badan laga hadlaa qofka mujtahidka iyo shuruuddiisa waa xaal mustafid markuu leeyahay waa saas macnaheeda marka saddexdaas ku meeraystaa usulku adilat alfiqi alijmaaliya wa kayfiyat istidlaali biha wa xaali almustadil ama xaal almustafiid ama xaal almujtahid midka dhahdaba ama usuul fiqhi usuulu fiqhiga macanan xagga macnaha markaan eegna miyaa binadari annagoo fiirinayna lilfanni fannigan annagoo ka eegayna fii tacriifihi tacriifkiisa inagoo u eegayna xagga qeexitaankiisa tacriifkiisa falmuctabar haddaba waxa yani muctabarkaa ee waxa weeye la ictimaadayo fii daaka yani tacriifka waxa loo ictibaadayo biictibaarihi calaman walaqaban calaa fannin mucayan waxa weeye uruq lfiqh uruq lfiqh markuu ley waxa oga jeeda adilat lfiqh uruq waxa loga jeeda adila ayaa loga jeeda uruqigii ani waxaan uga jeeda almujmal waxaan uga jeeda uruq اfiqh اlijmaaliya adiladii fiqhiga ijmaaligeed bay uga jeedaan ka marka kal amri sida amarkii amarkii weeye alamru lwujuub inuu yahay aw mase ka nahyi nahyigii mala nahyi inuu yahay litaxriim lalmufasala yani wuxuu uga jeedaa adiladii tafsiiliga ahayd asagoo shaqo kumane adilada tafsiiliga fiqhiga ku saabsan oo ku tacaluqa wa kayfa yustadallu iyo sida loo deliishanaya bilusuuli usuulkii sida loo deliishanayay waalcaalimu caalimkii alladii kaasoo huwa lusuuli usuuliga ahaana wuu ku saabsan yahay markaa usuul fiqhi oo mujtahidkii xagga dambe ayuu markaa kaga hadlayaa cilmulusuulku shuruuddiisii iyo awsaaftiisii abwaabuhaa ishruuna baaban tushradu wa fi lkitaabi kullaha satuuradu wa tilka aqsaamu اlkalaami uma amrun wanahyun uma lafdu cama wuxuu yidhi abwaabuhaa ay abwaabu usuul usuul fiqhi abwaabtiisu waxa weeye cishruuna baaban labaatan baab weeye tusradu oo la taxayo wasatuuradu waa lagu soo aroorin doonaa kulluhaa dhammaanteed abwaabtaasoo idil filkitaabi kitabka ay lagu soo aroorin doonaa wa tilka abwaabtaasina waxaa weeye haddaan ku faahfaahiyo aqsaamu kalaami kalaamka qaybihiisa uma dabeetana amrun amar weeye wanahyun weeye amarkii nahyi weeye uma dabeetana lafdun cama waa lafdiga caamka ah lafdiga caamka weeye aw khas ama lafdiga khaaska aha weeye aw amase mubayankii weeye aw mujmal ama mujmalkii weeye aw aahirun ama lafdiga daahirka weeye aw aahiru macnaha lafdiga aahirka macnihiisu daahirka ah weye aw muawalan ama kii muawalka ah weeye wa muطlaqu alafcaali afcaasha teeda la ilaaqay weeye afcaashii nabiga calayhi salatu wasalaam uma dabeetana maa nasakha wixii nasakhay xukman xugum nasakhay xukumkaasoo siwaahu asaga hayrkii eh, ah uma dabeetana maa shay weeye intasakh ku nasahmay bihi eh, waxa weye maagaas shaygaas ku nasahmay kadalika saasoo kale alijmacu ijmaaci weeye walahbaaru ahbaarti weye wa axaadiiثi mac xadrin markii lagu daro xadriga wamac ibaaxatin xadriga waa mancigii reebitaanka xaaraamayntii weeye wamac ibaaxatin iyo bannayntii wuxuu ga jeedaa eh, alxadr walibaxa baabkii lagu baabeeyey kullun dhammaan waqac wuu dhacay kadalika saasoo kale kadaa saasoo kale alqiyaas qiyaaskii weeye mutlaqan guud ahaan licillatin cillana loogu qiyaas qaatay fi اlasli cilladaasoo fi lasli asal ku sugnaatay watartiibi iyo tartiibintii liadillati adillada tartiibinayay walwasfu wasfigii wasfigaasoo cuhida lagu ogaaday fii muftin qofkii muftiga ahaa ee fatwad bixinayay wa mustaftin iyo kii fatwada dalbaya ee su-aasha weydiinaya ninka caalimka ah wahaakada saasoo kale axkaamu kulli mujtahidin mujtahidkiisa axkaamtiisi halkan mualifku wuxuu noo sheegayaa abwaabta usuulu fiqiga abcan abwaabta usuulu fiqiga inta way ka badan yihiin abwaab kalaa jirta laakiin abwaabta kitaabkan mukhtasarka ah kusoo aroortay ayaa lagu tilmaamaya halkan awaabta kusoo aroortay kitaabkan mukhtasarka ah waa labaatan baab labaatanka baabna dabcan yani waa inta u muhiimsanay usuulu fiqiga yani inta u muhiimsanid wey wuxuu hi hadaba waa labaatan baab buui labaatanka baab ayagoo faahfaahsan bay noo imaan doonaan ayagoo faahfaahsan mid kasta baab gooni u samayn doona mualifkiisa darteed hadda waxba tacriifaad ma gelayn tacriifaad ma gelayn hadda abwaabta baan sheegi doonaa abwaabta haddaba waxa weeyaan buu idhi aqsaamul kalaam baa ugu horreya kalaamka qaybihiisa amarkii iyo nahyigiibaa ku xiga caamkii iyo khaaskii baa ku xiga mubayankii iyo mujmalkii baa ku xiga daahirkii iyo muawalkii mutlaqii afcaashii naasikhii iyo mansuukhii ijmaaci axaadiitii ahbaartii ama sunnadii alxadr walibaxa u fiirsan alxadr walibaxa waxaa looga jeedaa maca xadrin wa maca ibaaxatin waxaa uga jeedaa yani baabkii aan ku baabaynay hal ilasl fi alashyaa alxadru aw alibaaxa waxaa asal u ah ashyaada xaraamayn mise ibaaxo mubaaxnimaa asal u ah inagu so dhaaftay waraqaadka kana wuu nogu imaan doonaa xadar iyo ibaaxa saas uga jeedaa kadalika alqiyaas qiyaaskii asna altartiib liladila ka mid asna صفة المفتي صفة المستفتي أحكام المجتهدين iyo تقليidkii أحكام التقليد والمجتهد يعني eg wuxuu halkan ku sheegayaa abwaabtii usuul fiqiga ee kitaabkan ku imaanaysay saa darteed waxaba yaraatee ee kusii jiro intaa ka badan ma jiro waa uun in la sardiyo o la taxo mualifku yani qofkii su ogaado abwaabtaas calaa sabiil ijmaal u ogaado kadibna ay calaa sabiil tafsiil uu markaa u faahfaahiyo ayuu markaa oogol leeyahay lakiin wax intaa dhaafsiisanoo kusii jira ma jiro abwaabuha abaabteeda cishruuna baaban waa labaatan baab tashradu oo la taxya wasatuurad waa lagu kullaha dhammaanteed fi kitab kitabka dhexdiisa watilka taas abwaabta ah aqsaamu lkalaam kalaamka qaybihiisa weeye uma dabeetan amrun amar weeye wanahyu nahyi weeye uma dabeetan lafdan cama waa caamkii lafdiga caamka ahaa aw khasa ama lafdiga khaaska ahaa khaas caamkii ee aw mubayinun ama lafdiga mubayanka loo yaqaanay ee aw mujmalun ama kii la duuduuba ee mujmalka ahaa aw daahirun macnaha kii macnihiisu daahirka ahaa waa daahirkii aw muawilun ama muawalkii kii la muطlaqu afcaali afcaasha muطlaqeeda teeda la ilaaqay nabig alay slam afcaasha uu la imaanayo xukumka ay yeelanayso ثم dabeetana maa naskha wixii nasakhay xukman xukm xukumkaasoo siwaaho heyrkii ah wixii wax kala nasakhay wixii wax nasakhay waa uma maa bihi intasakh mxa uga jeeda wixii wax kale ku nasakmay wax u jira mansuukhi naasikhi iyo mansuukhi baa halku tilmaamaya kadalika saas kale alijmac ijmaaci weeye walahbaaru akhbaarti akhbarta waxa uga jeeda halkan axaadiitii mac xadrin wa mac ibaaxatin xadriga ibaaxadan waxa uga jeeda alhal asl fi alashya alibaaxatu aw altaxriim kullun waqac dhammaan wuu dhacay kadalika saasoo kale alqiyaas qiyaaskii mutlaqan guud ahaan licilatin qiyaaskaasoo cillo loo qiyaas qaadan cillo awgeed cilladaasoo fi lasli asalkii ku sugan waa kaan soo tilmaanay qiyasku inu leyahy afar rukni asal iyo farac iyo xukm alasl iyo ciladii alasl walfarc wa alxukm lilasl walcila aljaamicatu baynahuma waaya marka fi اlasl waa asalkii dee wax laga qiyaas qaadanayo wاtartiib اladilati adiladii oo la tartiibiyo wاlwaصfu mana adilada siday u kala horayso hadday tacaarudaan mana sida loo kala horraysiinayo ee loo kala hormarinayo walwasf wasfigaasoo cuhida lagu ogaaday fii muftin iyo mustaftin qofkii fatwo bixinaya kii fatwada dalbayay wahakada saasoo kale axkaamu kulli mujtahidin qof kasta oo ijtihaadaya xukunkiisa wallah tacala aclam wsal allah wslam ala nabina mxamed